alxamdu lilaah rab alcaalamiin sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed faslun idaa kaana yaqra'u maashiyan famara calaa qawmin qaarigu hadduu ahaaday mid akhrinaya hadduu ahaaday qur'aankii maashiyan xaaluu soconaya uu akhrinayey fa marra calaa qawmin dabeedna uu soo maro qowm qoluu soo maray yustaxabu an yaqtaca alqiraa'ata wa yusallima calayhim waxaa loo jeclaysanayaa oo loo sunneeyaa inuu akhrintuu qur'aanka akhrinaayo joojiyo wa yusallima calayhim korkoodana uu salaamo uma yarjicu ila alqiraa'ati intaa dabadeed wuxuu ku laabanayaa akhrintuu qur'aanka akhrinayey walow acaada tacawuda kaana xasanan hadduu soo celin lahaa shaytaan iska naarka uu shaytaanka iska naarayo acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim oo ka hormarinayo qiraa'ada hadduu taa soo celin lahaana kaana xasanan wuxuu noqonayaa mid wanaagsan tacawudkaasi ayuu noqonaya baabkan baa ii horreeya aniga baabkaa kale waa inoo dambeeya insha allah nuska ka kalu idin hormarinaya ah. ah, fasalkaasi waa inoo soo socdaa insha allah walow acaada tacawuda kaana xasanan hadduu soo celin lahaa shaytaan iska naarka uu shaytaanka iska naarayo shaytaan iska naarkaasi wuxuu noqonayaa mid wanaagsan buu noqonaya walow kaana yaqra'u jaalisan hadduu ahaan lahaa mid akhriya qur'aanka jaalisan xaal u fadhiyo fa mara calayhi hayruh oo ay soo maraan cid kale faqad qaala alimaamu abulxasan alwaaxidiyu wuxuu yidhi imaamkii la odhan jiray abulxasan alwaaxidi la odhan jiray waxau yidhi culammadii qarnigii shanaad ayuu ka mid ahaa oo abulxasan alwaaxidi culammada carabiyadana baaca dheer kuleh ayuu ka mid ahaa tafsiirkana aadka u yaqaana kutub tafaasiiruu leeyahay oo dhowr ah saddex tafsiirulqur'aan buu allifay wuxuu u kala bixiyey albasiid iyo alwasiid iyo alwajiiz saddexdaa magac buu u kala bixiyey yacni mid waxa weeye waa tafsiir dheer oo albasiid buu ku magacaabay midna waa mid dhexdhexaad ah oo alwasiid buu ku magacaabay midna waa mid kooban oo alwajiiz buu ku magacaabay saddexda magac waxaa ka qaatay ghazaali baa ka qaatay oo isaguna alifay saddexdaa magac saddex kitaab oo fiqi ah oo u kala bixiyey albasiid iyo alwasiid iyo alwajiiz waa saddex kitaab oo fiqiga shaaficiye u qoran laakiin saddexdii magac ee waaxidi isticmaalay ayuu isaguna isticmaalay laakiin fiqigii shaaficiyu isagu isticmaalay sheekha waxaa la odhan jiray abulxasan caliy bnu axmed ibnu maxamed alwaaxidi ayaa la odhan jiray caliy bnu axmed ibnu muxamed ayaa la odhan jiray kunyadiisuna abilxasan bay ahayd waxaa shiikhu ahaa shiikhii la odhan jiray saclabi ee tafsiirka lahaa ayaa mashaa'ikhdiisa ka mid ah waxaanuu ahaa shiikhan waaxidii la yidhaahdaa min culamaa'i shaaficiya ayuu ka mid ahaa asbaabu nuzuul caanana waa leeyahy asbaabu nuzuul caanana waa leeyahay oo matbuuca wuxuu dhintay afar boqol iyo siddeed iyo lixdan markay hijriyadu ahayd buu dhintay iyo siddeed iyo lixdan markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay wuxuu yidhi alawlaa tarku salaami cala alqaari sida haboonaanshaha badani waa in salaanta laga daayo la salaamayo cala alqaari'i ka qur'aanka akhrinaya inaan la salaamin baa habboon oo fiican liishtiqaalihi bitilaawa mashquulka uu ku mashquulsan yahay daraaddeed akhrinta uu qur'aanka akhrinayo baan loo salaamayn qaala fa in sallama calayhi insaanun wuxuu yidhi hadduu salaamo ruux kafaahu raddu bilishaara waxa ku filan radinta uu ku radiyo oo uu salaantii ku radiyo kaga jawaabo bilishaarati tilmaan sida salaadda ruuxu markuu tukanaayo marka la salaamo ishaarada uugu radinaayo oo salaantii uu kaga qaadayo inuu gacanta markaa ugu tilmaamo tanna qur'aankii markuu akhrinaayo wuxuu salaantii ku radin karaa oo ku filan inuu gacanta ku tilmaamo qaala fain araada radda billafdi hadduu doono raddinta uu odhaah ku raddinaayo oo inuu wacalaykum assalaam yidhaahdo hadduu doono raddahu waa ku radinayaa salaantii sidaa waa kaga jawaabayaa oo salaantii sidaa waa ku celinayaa uma ista'nafa listicaadata wacaawada tilaawa intaa dabadeed wuxuu markaa bilaabanayaa listicaadata shaytaan iska naarka ayuu bilaabanayaa wacaawada tilaawa waxaanu markaa ku noqonayaa akhrinta uu qur'aanka akhrinayo haddii aad markaa aad xidhiidhiso aanad kala goynin ista'nafa listicaadatayn noqonayso haddii aanad waslinnin waxa ku bannaan listicaadata inaad tidhaahdo iyo alisticaadata inaad tidhaahdo labaduba kuu furan labaduba kuu furan oo labada wejiba waa jaa'is carabi ahaan wa caawada tilaawata tilaawadana waa ku noqonaya wa hada aladii qaalahu daciifun qowlkaas uu yidhi waaxidi oo ruuxii qur'aanka akhrinaayey tilmaanta uu gacanta ku tilmaamo ayuu salaantii ku celinayaa oo taasaa ku filan uu yidhi daciifun waa qowl daciifa weeye waaddaahiru sida muuqata wujuubu raddi bilafdi waa in lagu celiyo lafdiga inay waajib tahay odhaah in lagu celiyaa salaamta inay waajib tahay faqad qaala asxaabuna xaqiiqe e waxay yidhahdeen asxaabtayadu yacni asxaabtayada shaaficiyo idaa sallama addaakhilu yowma aljumucati fii xaali lkhudba marka uu salaamo addaakhilu kii soo galay yowma aljumucati maalinta jimce soo galay masjidka fii xaali lkhudbati xaalkii khudbadda lagu jiray gudaheeda uu soo galo wa qulna aynu nidhaahno alinsaatu sunnatun aamuska la aamuso oo la dhegaystaa waa sunne aynu idhaahno wajaba raddu salaami waxaa waajiba ah salaamtii eh, in la celiyo ayaa waajiba ah. calaa asaxi lwajhayni labada waji ka sixada badan marka lagu socdo fa idaa qaaluu markay yidhaahdeen culammadu haada arrinkaas ay yidhaahdeen fii xaali lkhudbati marka khudbadda lagu jiro ay sidaa ka yidhaahdeen maca alikhtilaafi in laysku khilaafsan yahay lala qabo fii wujuubi alinsaati in la aamusaa inay waajib tahay la isku khilaafsan yahay wa taxriimi alkalaami hadalkuna inuu xaaraan yahay la isku khilaafsan yahay lala qabo sidaa markay ka yidhaahdeen culammadu fa fii xaali qiraati marka akhrinta qur'aanka la akhrinayo lagu sugan yahay gudaheeda allatii laa yaxrumu alkalaamu fiiha marka qiraa'ada lagu jiro oo aanu xaaraan noqonayn hadalka gudaheeda la hadlo marka qur'aanka la akhrinayo in la hadlaa aanu xaaraan noqonayn bilijmaaci xaal laysku waafaqsan yaho ijmaac uu ku dheehan yahay aanu xaaraan noqonayn awlaa taasaa haboonaansho badan in waxa weeye lafdi lagu radinayo maca anna radda asalaami waajibun fi ljumla iyadoo lala qabo anna radda asalaami salaanta in la celiyaa waajibun waajib inuu yahay fi ljumlati duuduubahaan inuu waajib yahay wallaahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay ruuxii qiraa'ada qur'aanka waday in qiraa'adii wax ka dhex galaan ama salaan uu cid ku bilaabo ama la salaamo uu salaantii isagu celinaayo ruux baa isagoo soconaya qur'aankii akhrinaya horayn u soo marray qur'aanka in la akhriyo iyadoo la soconayo ta noocaasi ma karaahiya mise waxa weeye waa mid bannaan biduuni karaaha miyay bannaan tahay mise waa karaahiya horayn u soo marray haddiiba ruuxu ou qabo inaan wax karaahiyi ku jirin ou la yimaaddo qur'aankii akhrinaaya isagoo soconaya qolana uu soo maray sunnadii salaamtu waxay ahayd salaamta inuu isagu bilaabo marka waxaa la jeclaysanayaa qiraa'adii intuu gooyo inuu salaamo markuu salaamo dabadeedna inuu qiraa'adii ku soo noqdo lama odhan salaantii ha iska daayo waayo salaanta xilligeedu waa tegayaa maritaankan uu soo maray baa xaqu salaam uu imanayaa marka waa fadiilo ka tegaysaa qiraa'adiisa waa wax u jooga oo dee intuu doono wadanaya marka fadiiladaasi si ayna u dhaafin waa inuu markaa qiraa'adii intuu joojiyo salaamaa dabeedna qiraa'ada ku noqdaa qira'ada markaa uu ku noqonayo laba siyood buu samayn karaa isagoo isticaado dambe aan la imanin inuu qiraa'adii ku laabto iyo inuu isticaado dambe la yimaado labada waxaa sii fiican inuu isticaado labaad la yimaado sida kalena laakiin waa u furan tahay suurada labaad waxay ku saabsan tahay isagoo fadhiyo oo qur'aan akhrinaya baa cid kale soo martay ciddii baa salaamtay salaamtana marka ruuxa la salaamo waxaa waajib noqonaya inuu salaanta radiyo ayaa waajib noqonaysa wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha raddu salaam waa waajib marka shiikha waaxidi la yidhaahdaa wuxuu yidhi salaamtaa wuxuu ku radin karaa ishaaro si aan qiraa'ada uga kala go'in akhrinta uu qur'aanka akhrinayo si aynay uga kala go'in tilmaanuu tilmaamo salaantii celinteedii uu gacanta ku tilmaamo bes buu salaantii ku radinayaa intaasina waa ku filan tahay wuxuu uga qiyaas qaatay salaaddii salaadda markuu ruuxu tukanayo haddii la salaamo dee wa calaykum asalaam ma odhan karo waa mukhaatabo uu cid la hadlayo hadalka uu cid la hadlayaana dee uma bannaana ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami nnaas kalaamunaaskii inuu la yimay noqonaysaa saas aawoodee axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay in la ishaaro gacanta markaa lagu tilmaamo marka salaadda lagu jiro marka sidaa salaadda marka lagu jiraba gacanta loogu tilmaamayey salaanta celinteeda baa qiraa'adii markuu ruuxu ku mashquulsan yahayna gacanta uu ku tilmaamayaa taasaana ku filan buuli hadduu laakiin odhaah ku radiyo qiraa'adii markuu ku laabmayo waa inuu shaytaan iska naar ka hormariyaa sidaas ayaa shiikha waaxidi sheega shiikhuna wuxuu u soo naqliyey hadalkiisa si uu u baraarujiyo inuu hadalkaasi qawi aanu ahaynee daciif yahay min xaysu daliil oo muxuu shiikha u sheegayaa muu masaladiisu u sheego wuxuu u sheegayaa waxaa dhici karta dadka qaarkood ra'yiga shiikhaas inay arkaan dabeedna ay ku kadsoomaan oo sax ay moodaan si aan taasi u dhicin ayuu u baraarujinayaa waa ximaaya lishariica waa nasiixo sababtuu u sheegaya waa saas waa si u baraarujiyo shiikha inuu tacniyo muraadkiisu ma aha laakiin muraadkiisu wuxuu yahay waa tambiih qowlkaasi inuu daciif yahay u baraarujiyo ayay markaa tahay yani muraadka shiikhu markaa shiikhu wuxuu yihi wahada aladii qaalahu daciifun sida daahirkiina waxay tahay in odhaah in lagu radiyaa salaanta isagoo qur'aankii ruuxu akhrinayo inuu salaamtii odhaah ku radiyaa inay waajib tahay ishaarana inaynay ku fillayn waajibkiina kaga dhacayn haddaba masaladii markuu saa u sheegay waa inuu tacliil ama deliil keenaa oo ruuxu markuu mas'alo quweeyo mas'alena daciifiyo maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa laba shay waxa qowlkiisa xujada u ah waa inuu sheegaa mar labaadka waxa qowlka mukhaalifka xujada u ahna waa inuu ka jawaabaa labadaas shay baa laazim ku noqonaya labadii shay maadaama tan kale aanu nasan sheikhu u sheegin wuxuu u cuskanayo oo qiyaaskaa aanu tansiisinin waa ka gaabsadoo ma sheegin ee qowlkiisa waxa u daliilkaa buu sheegay oo wuxuu yidhi qiyaas buu u cuskaday oo wuxuu yidhi asxaabtayadu waxay yidhaahdeen ruuxa jumcada yimaaddaa markuu masjidka soo galo iyadoo khudbaddii lagu jiro oo uu salaamo salaam la yimaado assalaamu calaykum insaadku ma waajib baa mise waa sunne waa khilaaf baa ku jira hadda tarjiix qowl uu qowl ka arjaxayo mari maayee wuxuu qadarayaa qowlka insaadku inuu sunno yahay marka lagu socdo oo laga soo qaado waa qowlkii daciifka ahaaye salaamtii in la radiyo oo odhaah lagu radiyo ayaa wejiga sixada badani noqonayaa oo ishaara kuma fillaa hadday sidaaba ka yidhaahdeen markii khudbadda lagu sugnaa oo laysku khilaafsanaa in saadka khudbadda loo aamusaa waajib ma yahay in la hadlaana xaaraan ma yahay mise ma aha sidaa laysku hayey xaalkii qiraa'ada lagu sugnaaye in la hadlaa aynay xaaraan ahayn oo laysla oggolaa inaanay xaaraan ahayn ee dhammaan culammadu ay lahaayeen alleele inuu ruuxu hadlo isagoo qiraa'ad ku sugan xaaraan kama aha ee qiraa'adii intuu gooyo buu hadli karaa bilijmaac bayna ugu bannaan tahay ay sidaa lahaayeen cala sabiili awlaa waa inay ahaataa inuu odhah ku radinayo waayo xaalka khudbaddaba haddii xataa la odhan lahaa waa sunna insaadku culammada qaarkoodna ay qabaan insaadku waa waajib kalaamkuna waa xaaraan ay saa qabaan marka lagu socdo qowlka insaadku waa sunno odhanaya marka lagu socdo waa laga xoog badan yahay qowlkaas markaa lafteedaba haddii laasim laga dhigay in odhaah lagu radiyo oo ishaaro la odhanayo kuma filla salaan celintii ee ilaaba ilaa waa in odhaah lagu radiya wa calaykum asalaam la yidhahdaa deetanbaa ka awlaysan calaa sabiili awlaa ah in odhaah in lagu radiya ay laasim tahayoo tilmaani aynay ku fillayn waayo marka uu qiraa'ada ruuxu ku sugan yahay cid odhanaysa qiraa'ada inuu kala gooyo oo hadal yidhaahdaa qiraa'ada dhexdeeda intuu yaro jaro xaaraan bay ka tahay cid saa odhanaysaa ma jirto marka ijmaac baa hadalku ugu bannaan yahay mar hadduu ijmaac hadalku ugu bannaanaa tii laysku khilaafsanaa hadalku xaaraan ma yahay mise ma aha mar haddaan ishaara ku fillayn salaanta celinteedii mar haddaan tilmaan gacanta lagu tilmaamo markaaba aynay ku fillayn ee in odhah lagu radiyaa ay noqonayso mid waajib ah dee tanna waa calaa sabiili awlaayo yada uga sii mudnaansho badan in odhah in lagu radiyaa salaamtaasi inay noqonayso mid waajib ah iyadoo lala qabo salaanta radinteedu filjumla inuu yahay mid waajib ah istidlaalka sheikhu waa cad yahay oo qiyaas awlawiya ah. ayuu deliishanayaa qiyaaska awlawigana oo xujo culamada qaarkood haddaba waxay yidhahdaan marka ruuxu qiraa'o ku sugan yahay oo qur'aan uu akhrinayo karaahiyo waxa ah in la salaamo si aan qiraa'ada looga kala goyn ahlucilmiga qaarkood baa sidaa yidhahdaa laakiin qowlkaasi qawi ma aha waa daciif waxaana u daliila xadiis baa soo arooray imaam axmed musnadka ku soo wariyey nasaa'ina sunankubraha ku soo wariyey xadiiskaas oo sheegaya in saxaabada min xadiis cuqbat ibni caamir baan filayaa inuu ahaa wuxuu yidhi annagoo jamac saxaabada ka midoo masjidka joogna oo qur'aankana akhrinayna ayaa nebigu soo galay sala allahu alayh wasalam fasallama calayna waana salaamay salaantiina waa ka radinay buuhi xadiiskuna waa saxiix marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa wax karaahi inaynay ku jirine mashruucay tahay ciddii qur'aanka akhrinaysa in la salaamo yagina odhaah ku radinayaan laakiin istidlaalka waaxidi maadaama aynu tilmaannay yaanu nasgaraynba wuxuu u deliishadayeh inuu salaaddii uga qiyaas qaatay waxaa lagaga jawaabayaa in la yidhaahdo waa qiyaasu maca alfaariqo labada suuree laysaga qiyaas qaadanaayo waa inaan farqi muctabari u dhaxaynin salaada marka la tukanaya iyo qur'aanka marka la akhrinayana farqi muctabara u dhaxeeya midna hadalkii dadka lala hadlaayaa xaaraan ah midna hadalkii dadka lala hadlaya xaaraan ma aha bilijmaac mar hadday tahay farqigaa muctabarkii maadaamuu u dhaxeeyo dee qiyaaskaasi wuxuu noqonayaa qiyaas aan sax ahayn buu noqonaya qaala alimaamu nawowiy raximah ullah wa ida catasa fii xaali alqiraa'ati fainahu yustaxabu an yaquula alxamdu lilah wakada low kaana fi asala imaamu nawowi waxau yidhi wa ama idaa catasa hadduu hindhisan yaha fii xaali alqiraa'ati qur'aanka markuu akhrinaayo ruuxu hadduu hindhisan miya fa yustaxabu an yaquula alxamdu lilah waxaa loo jeclaysanayaa oo loo sunnaynayaa inuu yidhaahdo alxamdu lilaah uu yidhaahdo oo ilaahay u mahadnaqo wakada low kaana fi salaa saasoo kale u ahaaday hadduu salaadda gudaheeda ku sugan yahayna waxaa loo sunneeyaa inuu yidhaahdo alxamdu lilaah walow catasa hayruhu haddii cid kale ay hindhisto wa huwa yaqra'u fii gayri salaati walxaal huwa isagu yaqra'u u akhrinaayo cid kale ay hindhisto fii kayri salaati salaad xaalaan ahayn uu ku akhrinayo qur'aanka wa qaala ruuxu uu yidhaahdo hindhisay alxamdu lilaah mahadii ilaahay bay u sugnaatay yustaxabbu lilqaari'i waxaa loo jeclaystaa oo loo sunneeyaa qaarigii qur'aanka akhrinaya an yushammitahu inuu u duceeyo oo raxmad ugu duceeyo tashmiidku waa ducada raxmadda uu ugu ducaynaayo yusammitahu iyo yushammitahu labadaba waa la yidhaahdaayo waa ka imaamu nawowi aakhirka ku odhanaya huwa bishiini wa bisiini shiin iyo siin labadaba waa ku sugantahe waa laba luqo fa yaquula dabeedna wuu yidhahdo yarxamuka allah ilaahay ha ku naxariisto saas ayaa la sunneeyaa sheekhu waxa uu tilmaamayaa ruuxii haddii qur'aan akhrinaayo oo uu hindhiso inay sunno u tahay inuu ilaahay u mahadnaqo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baana ku soo aroortay in ruuxa loo sunnaynaayo alxamdu lilaahi inuu yidhahdo markuu hindhiso hindhisaduna waa fiicanto nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi alcutaasu min allaahi waaltasaa'ubu min ashaytaan hindhisadu xagga ilaahay bay ka ahaatay hamaansiguna xagga shaydaanku ka ahaada oo ruuxu markuu hindhiso xoogaa firinfircooni buu ka qaadayaa waxaa laga yaabaa wax markaa uu diidaayo sankiisa inay galaan ama wax la mid ah dabeedna markaa waxa weeye yacni waxaa ku dhacaya inuu nashaad ka qaado iyo firinfircooni marka uu hindhiso laakiin hamaansiga waxa keena caajis iyo wahsad iyo lulo waxa khayrkee wanaagsan in laga caajiso ama laga wahsadaana shaytaan xaggii bay ka ahaatay shaytaan xaggii ayay ka ahaatay maskaxduna waxay diidda waxay iskaga daafacdaa markaa hindhisada ayay iskaga daafacdaa marka hadduu salaad ku sugan yahay iyo hadduu qiraa'a qur'aan ku sugan yahay labada mid walba hadduu hindhiso ilaahay waa u mahadnaqaya salaadda gudaheeda hadduu ku jiro mahadnaqa uu rabbi u mahadnaqaa salaaddii waxba yeeli maayo waa dikri waa xus ilaahay la xusaayo kalaamunaas maaha mar haddii xus ilaahay la xusaayo ay tahay waxay noqonaysaa mid mashruuca salaadda gudaheeda in lagu mahadnaqi karana waxaa ku tusinaya xadiiskii abuubakar nebiga sala allahu alayh wasalam inuu islaax qolo ugu baxay uu heshiisiinayo wakhtigii salaadda ay gaadhay dabeedna markaa bilaal uu ku yidhi abubakar dadka ma tujinaysaa dabeedna uu yidhi haa dabeedna markaa abubakar markaa dadkii sii tujiyey isagoo salaaddii ku jira oo abubakar tujinaayo dadkiina salaaddii ay ku jiraan baa nebigu yimi sala allahu alayh wasalam safafkiibuu markaa soo dhex galay oo ka soo dhex baxay dabaedna markaa safka koowaad buu yimi dadkii ayaa tasfiiq sameeyey oo yacni gacmaha ayay markaa yacni markaa isku dhufteen iyagoo markaa ogaysiinaya abubakar in nebigu yimi sala allahu alayh wasalam abuubakarna salaadda markuu ku jiro ma daymoon jirin oo meel ma eegi jirin oo ma jeesjeesan jirin markaasuu dabeedna markaa eegay si yaroo markaa khafiifa ayuu xagga hoose markaa uga eegay ilqoodha ka eegay dabeedna wuxuu arkay nebiga sala allahu aleyh wasalam markaasuu yidhi alxamdu lilaah dabeedna markaa dib buu usoo yaro ta'akhuray nebiguna waa soo hormaray sidii markaa ayuu abubakar dhinaciisa istaagay dabeedna markaa salaaddii sidaasuu markaa ku tujiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam waxaynu uga jeednaa nebigu sala allahu aleyh wasalam tasfiiqii waa u diidayoo waa ka reebay laakiin mahadnaqii waa u taqriiriyey abubakar oo kuma inkirin nebigu sala allahu aleyh wasalam shayguu inkiri waayo taqriiriyaana waxay noqonaysaa shay bannaan bay noqonaysa xadiis labaad waxaa ku soo aroortay nin saxaabiya ah, iyadoo uu nebiga la tukanaayo sala allahu alayh wasalam inuu hindhisay saxaabigaas markuu hindhisay ayuu wuxuu yidhi saxaabigu alxamdu lilaah nin kale oo saxaabi ah ayaa tashmiit u sameeyey oo yidhi yarxamuka allah markaasaa dadkii hoosta ay ka eegeen ilqoodha iyagoo iga eegaya ayaan arkay buuri saxaabigaasina ma garanayn salaadda gudaheeda inaan lagu hadlin dadkii oo indhahooda igu soo ganaya yaa ayaan arkay buuri markaasaan dabeedna waxaan idhi waa sukla ummiyaah hooyooyinkiin goblantaye maashaanukum tanduruuna ilay war xaalkiinnu muxuu yahoo iga soo eegaysaan markaasay ii tilmaameen inaan aamuso dabeedna waan aamusa salaaddii baan dabeedna tukannay buuri markii nebigu salaadda ka baxay sala allahu alayh wasalam ima dagaalin ima canaanan maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu mid cid wax bara oo hortii iyo dabadii toonna ka tacliim wanaagsan ma arag buuhi wuxuu igu yidhi buu idhi ina hadihi asalaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas alxadiis mawdicu uga jeednaa waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku inkiray ninkaa yacni salaadda gudaheedii ku hadlay laakiin ma inkirin mahadnaqa rabbi loo mahadnaqay oo marka uu ruuxu hindhiso inuu rabbi u mahadnaqo isagoo salaadda ku jira oo tukanaya taas yadaa nebigu ma diidin sala allahu alayh wasalam kalaamunaasna maaha su'aasha haddaba isweydiintani waxay tahay garannay waa hukla ummiyaah maa sha'nukum tanduruuna ilay mukaalamo inay tahay dadka lala hadlaayo aynay bannaanaynna garanay yarxamuka allaah ilaahay baa naxariis laga baryayaa oo ruuxan ilaahay u mahadnaqay naxariista looga baryayaa inuu ilaahay u naxariisto hadduu salaadda gudaheedii mid ku hindhiso alxamdu lilaahi uu yidhaahdo kan kale salaadda gudaheedii ma ugu samayn karaa tashmiito yarxamuka allaah ma odhan karaa mise maya jawaabta idinkaa la ydinka dhaba haye haa waayo kalaamu naaskay soo gelaysaa khitaab baa ku jira waa garta haye jawaabun aakhar iyo si kale ula muuqataa haa waa garta haa waa garta waayah waxaad hadda yacni inta hadashayba isku raacday inaan la odhan karin marka su'aal labaad baan ku soo celinayaa atixiyaadka laftiisa waxaa ku jira assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wa barakaatu calayka yadana lama odhan kara miya soo mukhaataba kuma sugnaa assalaamu calayka haye haa haye waxa loo tacliiliyo la yidhi waxa weye mukhaatabo cid lala hadlaayo marka in eh, makhluuq lala hadlo salaadda gudaheeda kuma bannaano sawmaydaan odhan yarxamuka allah makhluuq baa lala hadlaya ilahay haba la baryaye assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wa barakaatuh maxaad ka odhanaysaan haye isku baab maaha haye ha marka mukhaatabada cid makhluuqa lala hadlaayo waxaa loo kala qaybinayaa mid daliil leh iyo midaan daliil lahayn ta daliil waa bannaanta itaan daliil lahayn kuma bannaana salaada gudaheeda saasa hmm. waa marka halkaa masale waa ka reebaysaan daliil bay leedahay marka mukhaatabadii daliil lihi iyadu waa bannaan tahay tii kale ma bannaano haakada haa waa takhsiis laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaasi waa caam caamkaa takhsiis baa galay assalaamu calayka ayuha nabiyu baa laga reebaya masaasaa masaladaas iyadu waa mu'ajal bay inoo ahaanaysaa insha allah marka habeen dambaynu eegi doonnaa siday bacduulikhwa ay codsadeen waa in marka ay soo eegaan oo ay markaa bal jawaabteeda habeen dambe keenaan mas'alada markaa ku saabsan salaadda gudaheeda hadduu ruuxu ku indhiso alxamdulilah waa odhanaya waasaynu sheegnay alxamdulilah ayuu odhanaya haddii uu qiraa'o akhrinayo qur'aanna oo uu hindhisana alxamdulilah buu odhanaya alxamdulilah ayuu odhanaya walow samica almu'adina hadduu mu'adinka maqlo qataca alqiraa'ata akhrinta uu qur'aanka akhrinayo waa goynaya waa joojinayaa wa ajaabahu bimutaabacatihi fi alfaadi aladaani wuxuu ugu jawaabayaa raacistiisa uu ku raacayo erayadii adaanka iska jir inaad tidhaahdo al aadaan hada khala aadaan lama odhan karo aadaan waa jamcu udun laakiin waa adaan eedaanna imaalun baa lagu sameeyey waa aadaan waxaa lagu sameeyey bilimaalah eedaan ee aabay ahayd marka dabeedna waa la imaaleeyey luqada carbeed waxaa lagu yidhaahdaa iyo cilmiga qiraa'aadkaba imaalaa la yidhahdaa waa hadal la yaro qalloociyo fatxadii qumanayd baa laga qalloocinayaayo wax kasre iyo fatxa u dhaxeeyaa la akhrinayaa imaalaa la yidhahdaa marka eedaanka laftiisu waa qalad waa adaan aadaan waxay noqonaysaa eedaanna waa la mide dhegahay noqonaysaa qur'aanka markaad akhrinayso waa adaanun min allaahi waxaa laga sheegay mid qur'aanka dee aan si fiican u aqoon ayaa wuxuu akhriyey wa aadaanun min allaahi ya baatilna weeye insaa la akhriya wa aadaan maaha wa adaanun min allaahi weeye wa ajaabahu bimutaabacatihi fi alfaadi aladaani wuxuu ku ajiibayaa raacistu ku raacayo erayadii adaanka yacni addimaadda iyo waliqaamati erayadii qiimista uma yacuudu ilaa qiraa'atihi dabeedna wuxuu ku soo noqonayaa akhrintiisu qur'aanka akhrinayay wa mutafaqun calayhi cinda asxaabina taa waa laysku waafaqsan yahay asxaabtayada agtooda oo dhammaan culammadu yacni shaaficiyada ahi way isku waafaqsan yihiin waa qiraa'adii qur'aanka la akhrinayo wuxuu sheikhu tilmaamayaa ruux isagoo qur'aankii akhrinaya hadduu adaankii maqlo waa inuu qiraa'ada joojiyaa oo adaanka ajiibaa wuxuu ka daba odhanayaa mu'adinku wuxuu odhanayo falyaqul mila maa yaquulu almu'adin yacani nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam hadduu midkiin maqlo addimaadda maqlo ha yidhaahdo mu'adinku wuxuu odhanayo wax la mida ah ha yidhahdo yani wuxuu ka daba odhanayaa sida mu'adinku odhanayo ayuu ka daba odhanaya waa ijaaba intaa dabadeed weliba wuxuu raacinayaa ducadii la akhrinayey adaanka dabadeedna waa ku sii daraya allahuma rabba haadihi dacwati taamma wasalaati alqaa'ima ila aakhirih nebigu ku sallinaya ducadana waa akhrinaya intaa dabadeed buu wuxuu ku soo laabmayaa qiraa'aduu qur'aanka akhrinayay ka warran salaaddii hadduu ku jiro adaankii u maqlo culammada badankoodu waxay leeyihiin xaalka caynkaas ah salaaddiisuu wadanayaa adaanka ma ajiibaayo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu tilmaamaya dikri kasta oo wakhtiga salaadda lagu jiro ruuxa sababtiisu ay u timaaddo salaadda gudaheeda ayuu kula imanayaa qaacidada caynkaasa markuu sheegay hal mas'aluu ka reebay ibnu taymiya weeyi masaladu ka reebay waxay tahay waa adaanka ijaabada la ajiibaayo iyo ducada markaa adaanka ka dambaysa ee la akhrinayo taa iyada waa ka istisnooday waayo wuxuu yidhi way dheer tahay maadaamay dheer tahay salaaddii qofku waa ka mashquulaya xadiiskuna wuxuu sheegayaa inna fi la shuqlaa salaadda waxaa ku jira mashquul baa ku sugan yani maadaama salaaddii mashquul ku jiro almashquulu laa yushqal baa qaacidadu tahay shay mashquulsan lama sii mashquuliyo yacani waxaa weeye salaaddii waxay leedahay shaqooyin gaara iyo ficillo gaara ah iyo dikri gaara iyo qiraa'o gaaray leedahay marka taa mar hadduu ku mashquulsan yahay dee mid kaleoo wakhti dheer qaadanaysa lalama imanayo siduu u deliishanaya waa saas yadaa wey alcallaama maxamed ibnu saalix alcusaymiin qaacidada caynkaasa markuu sheegay taa uu ibnu taymiya ka istisnooday isagu wuxuuhi anigu taana ka reebi maayo ee dikri kasta oo sababtiisu ay timaaddo wakhtiga salaadda lagu jiro mashruucu waxaa noqonaysa salaadda gudaheeda in lagula yimaado alcallaama maxamed ibnu saalix alcusaymiin baa odhanaya saas aawoodee xata aladaan ijaabadeeda iyo ducada ka dambaysaba salaadda gudaheedaa lagula imanayaa buui sharxulmumtica ayuu mas'alada noocaasa kaga hadlayaa oo raajac calaa kulli xaal laakiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan sida kale jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan inaan waxa weeye maadaama ay dheer tahay aan lala imanaynin ayay markaa qabaan halkaas waxaa haleelaya waxaa ka mida salliga nebiga lagu sallinayo sala allahu alayh wasalam iyadoo ruuxii salaaddii ku jiro baacidii agtiisa nebiga ku soo qaada ama dersi baaba la dhigayaa salligii nebigu sheegay qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam isna waa tukanayaan xaalka caynkaas ah salligaa nebiga lagu sallinayaa salaaddii waxba yeeli maayo mashquul badanna kuma jiro mashruucu waxa ah salaadda gudaheeda inuu salliga nebiga kula yimaado waayo axaadiista ku soo aroortoo sheegaysa albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calaya wacaam kan tukanayana agtiisa nebiga waa lagu xusay maadaama agtiisa nebiga lagu soo qaaday mashruucu waxa u ah inuu nebiga ku salliyo sala allahu aleyh wasalam wa ama idaa tulibat minhu xaajatun haddii dan laga doono miyaa fii xaali lqiraa'ati markuu akhrintuu qur'aanka akhrinaya ku sugan yahay wa amkanahu jawaabu saa'ili wa amkanahu ay u suurowdo oo u suuragal ay noqoto jawaabu saa'ili ka weydiinaya su'aashiisu inuu uga jawaabaa ay suuragal u noqotay bilishaarati almufhimati tilmaan wax fahansiinaysa inuu ugu jawaabaana ay u suuroobayso wa calima u ogaado annahu laa yankasiru qalbuhu inaanu qalbigiisu cabayno niyad jab ku dhacaynin walaa yaxsulu lahu shay'un min aladaa aynay una xasilayn wax dhibaato ahi lilunsi aladii baynahumaa wa naxwih wax dhiboo dhexdooda ka xasilayoo ka dhacayaana aanu jirin lilunsi wehelka daraaddii aanu uga dhacayn wax dhibi alladii kaasoo baynahumaa dhexdooda ku sugan wa naxwihi iyo waxa la midka ah yacnii siday labadaa ruux isugu dheer ee isugu kalsoon yihiin aawadeed aan marka arrinka aanu dhibsanaynin inuu ishaaro ama tilmaan ugu jawaabo falawlaa sida habboonaanshaha badan ee fiicnaanshaha badane an yujiibahu bilishaara waa inuu ugu jawaabaa tilmaan uu u tilmaamo walaa yaqtacu alqiraa'a ma goynayo akhrintu qur'aanka akhrinayo fa in qatacahaa hadduu gooyana jaaza waa bannaantahay wallahu tacaala aclamu wallaahu ilaahay tacaalaa isaga ayaa korreeye aclamu isaga ayaa u aqoon badanoo cid walba uga aqoon badan sheekhu waxa uu tilmaamayaa haddii ruuxii wax la weydiisto isagoo qiraa'adii ku jira akhrintii uu qur'aanka akhrinaya isagoo ku jira baa wax la weydiistay waxaana u suuragala ruuxa inuu ugu jawaabo tilmaan uu fahmayo oo wax garansiinaysa ama fahansiinaysa wuxuuna og yahay ruuxaasi inaanu dhibsanaynin oo niyad jab iyo aanu ka qaadayn cadho oo ruuxii waa yacni ku xaqirayoo waa kula hadli waayey oo waa ku yasay ya iyo wax la mida aynay ku dhacaynin kalsoonida ay isku kalsoon yihiin daraaddeed marka waxa fiican inuu tilmaantaa ugu jawaabo qiraa'adiisa wato ishaaradana ugu jawaabo laakiin hadduu qalbijab ka qaadayo ama dhib ay sababayso dee ruuxii uu is odhanayo inta niyadiisii wax galaan uu is odhanayo xooga waa ku xaqireema oo ku yasa oo cuqdade ay imanayso xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa ilaaba ilaa inaanu tilmaan ugu jawaabin ee uu la hadlay noqonaysa xaalkaa kale ee aan wax dhibi ka imanaynin waa sida habboonaanshaha badan inuu tilmaanta ugu jawaabaayo oo qiraa'ada aanu goyne laakiin hadduu gooyo oo odhah ugu jawaabo markaana waa bannaantay dhibina kuma sugnaa inta uu inoo sheegay waa intaas faslun ay haadaa faslun kani waa fasal waida warada cala alqaari'i man fiihi fadiilatun min cilmin aw salaaxin aw sharafin aw sinnin maca siyaanatin aw lahu xurmatun biwilaayatin aw wilaadatin aw gayrihima markuu u yimaado oo ku soo arooro cala alqaari'i kii qur'aanka akhrinayay man fiihi fadiilatun mid fadli ku sugan yahay fadiiladaasoo min cilmin cilmi ah oo caalim ah yacni mid caalimi uu yimaado aw salaaxin ama wanaag ah waa mid mutiico taaco badan aw sharafin ama sharaf ah aw sinnin ama da'a maca siyaanatin ilaashanaani ay weheliso uu xumaanta ka ilaashan yahay bimacnaa ruux da' weyn oo weliba xumaantana ka dhowrsoonoo iska ilaaliya uu yahay aw lahu xurmatun ama qadarin iyo xurmad markaa mid leh uu yahay oo xurmada wuxuu ku leeyahay biwilaayatin madaxtinimuu ku leeyahay waa nin madaxa aw wilaadatin ama dhalitaan buu ku leeyahayoo waalid baabuu u yahay ka yimi waaba waalidkii oo waa aabbihii ama waa awowgii ruma aw ghayrihima ama waxyaalo kalu xurmo ku yeeshay sida waxa weeye dee waa aalubaytkii oo kale ayuu yahay fala ba'sa bilqiyaami lahu cala sabiili alixtiraami waalikraam wax dhibi kuma sugnaa istaagga laysu taago aawadii laysu taago cala sabiili alixtiraami waalikraam si la xurmaynayo oo la sharfayo waddadeed laysugu taago oo loo kaco dhibi kuma sugna laa liriyaa'i istusnimo daraaddeed aanu ugu kacayn walicdaami iyo weynayn yacni marka isaga la qadariyo oo la weynayo laha wallaahi waa nin wax xurmeeya oo wax qadariya yacni markaa taa aawadeedna uguma kacayn ee wuxuu uga jeedaa inuu markaa ixtiraam iyo sharfis buu uga jeedaa ama icdaamka la yidhaahdo qofkan inuu weynaynayo xadkiisii in ka badanna ugama jeedo laakiin sida horaa fiican bal daalika mustaxabbun kaas waa la jeclaysta way bannaantahay buu yidhi hadduu calaa sabiili alixtiraami waalikraami ugu kacaayo bale waaba la jeclaysto waxay noqonaysaa sunne waa sida nawowi yidhi waqad sabata alqiyaamu xaqiiqe ee waa sugnaaday kicitaanka la kacaa lilikraami sharfis daraaddeed cid la sharfayo loo kacaa way sugnaatay min ficli rasuuli sala allahu alayh wasalam ficilkii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo samayntiisii bay ka sugnaatay wa ficli asxaabih saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ficilkoodiina waa ku sugnaatay radia allahu canhum ilaahay raalliha ka noqda saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam raallihaanshaa u siyaadiye bixadratihi joogitaankiisa uu joogo ayuu ku xasira oo meel uu joogay saxaabadda nebigu ku sameeyeen sidaas bacdigood markaasaanu nebigu ku inkirin wa biamrihi amarkiisana waa lagu sameeyey wa min ficli taabiciina wuxuu kaloo ku sugnaaday kicitaankaas la kacayo oo sharfis cid la sharfaya daraaddeed loo kacayaa min ficli taabiciin taabiciinta ficilkoodiibuu ku sugnaado iyaguna waa sameeyeen waman bacdahum ciddii ka dambaysayna waa samayso min alculamaa'i wasaalixiina culammada iyo saalixiintaba ka mid ahaaday yacnii dad wanaagsan oo saalixiin ah iyo dad culama aba way sameeyeen waana la samayn jireen waqad jamactu imaamu nawowi wuxuu uhi waxaan ururiyey juz'an jus baan ururiyey wuxuu u jeedaa qayb markaa kitaab yacni kooban oo juska waxaa loo jeedaa kitaabaan weynayn fi lqiyaami kicista marka cid loo kaco calaa sabiili alixtiraami waalikraami loogu kaco baan juska ururiyey buu idhi wa dakartu fiihi waxaan ku sheegay alaxaadiisa walaasaara alwaaridata axaadiista iyo aasaarta ku soo aroortay baan sheegay biistixbaabihi jeclaysadka la jeclaystoo sidaa la sunneeyo ku soo aroortay ayaan sheegay wa binnahyi canhu waxaan kaloo sheegay axaadiista iyo aahaarta ku soo aroortay ee reebista la reebaayo kicista cid loo kaco wa bayantu waxaan caddeeyey dacfa adaciifi minha ka daciifka oo axaadiistaas ka mida ah iyo aahaartaa daciifnimadiisaan caddeeyey wa sixata saxiixi minha ka saxiixee ka mida ah, saxiixnimadiisana waa caddeeyey axaadiistaa waan kala hufo waa kala shaandheeyo saxiixooda iyo daciifkoodaba waan kala caddeeyo waa kala tilmaamay waaljawaaba camaa yutawahamu minhu nnahyu walaysa fiihi nahyun waxaan kaloo caddeeyey buu idhi waljawaaba jawaabta laga jawaabayo oo aan ka jawaabayo camaa yutawahamu waxa laysmoodsiinayo minhu nahyu xaggiisa nahyi layska moodsiinayo oo lays odhanaayo xadiiskan baa reebaya oo nahyaya axaadiistaana waa ka jawaabay buuhi waxaa la moodayaa in nahyi uu koobsanayaa la moodaya walaysa fiihi nahyun walxaala aan nahyi ku sugnayn ayaa nahyi inuu ku jiro la moodaya wa awdaxtu daalika taa waa caddeeyey buuhi kullahu dhammaantii bixamdi illaahi tacaala ilaahay mahadnaqiisa xaal aan ku dheehanahay aan rabbi u mahadnaqaayo oo aan ugu mahadnaqaayo waafajinta uu iwaafajiyey qoraalka aan kitaabkaa qoray iyo nicmadaas yacnii cilmiga uu ibaray mahadnaqaa xaalaan ku dheehanahay aan rabbi u mahadnaqaa ayaan caddeey faman shakka fii shayin min axaadiisihi ku kastoo ka shakiya shay axaadiistiisa ka mida axaadiista qiyaamka falyutaalicuu kitaabkaa ha taalacdo yejid wuxuu helayaa maa yazuulu bihi shakuhu wax shakigiisu ku tegaayo ayuu helayaa buudhi in shaa allahu tacaala hadduu ilaahay doono wax shakigiisu ku zuulaayo ku tegaayo ayuu ka helayaa buuhi kitaabkaas kitaabka uu sheikhu ka qoray waa kitaab matbuuca oo la taabacay waxaana la yidhaahdaa altarkhiisu bilqiyaami lidawi lfadli waalmasiyati min ahli alislaam cunwaanka kitaabkay ka muuqataa mas'alada inuu bannaynaayo ruqsaynta la ruqsaynaayo la bannaynaayo kicista loo kaco cid fadli u saaxiiba iyo masiye dheeraada u saaxiiba oo muslimiinta ka mida in loo kaca inay ruqsad bannaan tahay ayuu kitaabkaa ka qoray kutubtiisa kale lafteeda masalada waa kaga hadlay oo kan waa kaga hadlo waa aragtaan kitaabkiisa kale leeyahay riyaadu saalixiinka baad buu ugu guntay bacdul axaadiisna waa ku soo arooriyey kitaabkiisa kale la yidhaahdo aladkaar ee nawowi qorayna yacni waa kaga hadlay mas'aladaas baab baanu ugu guntay oo ugu sheegay kitaabkana waa u gaaryaan mas'alada laba qaybood baynu horta u kala qaadaynaa mid waxaa la yidhaahdaa alqiyaamu ilayhi litarxiibihi yacnii kicista cid loo kaco oo waa la kacayaa in ciddaa la gaadhaana loo kacayaa waxaa loo kacayaana ama waa in la soo tabantaabiyo ama waa in la soo lasoo la soo dhoweeyo ama waa in la salaamo ayaa loogu kacayaa la gacan qaado oo soo dhowayn iyo salaamis iyo tabantaabin baa loogu kacayaa qiyaamu ilayhi baa la yidhaahdaa addillay leedahay yadu waa bannaan tahay laba iskuma khilaafsanaa taasi waa suuro masale labaadna waxay tahay alqiyaamu lahu ikraam iyo ixtiraam la sharfayo daraaddeed in cid loogu kaco xurmada uu leeyahay daraaddeed oo isagii in la gaadho ama lasoo tabantaabiyo ama lasoo soo dhoweeyo ama lasoo kaxeeyo ama la gacan qaado ama bushaare laga horgeeyo looguma kacayo laakiin waxaa loogu kacayaa bes meeshaa la istaagayaa ilaa inta ciddaasi fadhiisanayso ayaa markaa loo taagnaanayaa qiyaamun lahu baa la yidhaahdaa waa mas'alo kale laakiin haddii markaa la doonaayo bushaaro in lagala hor cararo oo waa la kacay oo bushaaraa la doonayaa in ruuxa ugu horreeye bushaaradaa gaadhsiiye u noqdo aan laga hor sheegin bushaaradaasu ula horrunaya way bannaanta ishkaal ma leh waa tii uu sameeyey talxatu bnu cubaydillaah markii towbadda laga aqbalay saddexdii saxaabiya kacbi bnu maalik ka mid ahaa hilaalu bnu umaya iyo maraaratu bnu rabiic iyo kacbu ibnu maalik kacb ibnu maalik markii loo bushaareeyey oo uu majliskii nebiga xaggiisa u soo kacay oo masjidkii yimi albaabka markaan ka soo galay buuri ayaa talxat ibnu cubaydillaahi markaa iga soo hor cararay buuri ruuxaan dalxa ahayni iima soo kicin dalxaa ii soo kacay buuri isagoo ii tahniyadaynaya oo ii bushaaraynaya ayuu deedna ii soo kacay buuri tan noocaasoo kale waxa weeye qiyaamu bay gelaysa haddii la doonaayo in la tabantaabiyo oo ruuxiioo kala xanuunsanaya ama markaa waxa weeye dhaawaca waxaa la doonaya in la tabantaabiyo oo rakuubku saaran yahay laga soo dejiyo oo la soo garab galo taasina inay bannaantay ishkaal ma leh waa tii loo samaynayay sacd ibnu mucaad quumuu ilaa sayidikum fa anziluuh waxay noqonaysaa in la tabantaabiyaa loogu kacayey oo rakuubka laga soo dejiyo oo la soo garab galo muraadku saasuu ahaa laakiin intaa midnaba haddaynay ahayd oo tarxiib iyo soo dhowayn iyo u bushaarayn iyo soo tabantaabin midnaba loogama jeedo meesha uu ruuxu fadhiyuu isligayaa oo istaagayaa ixtiraaman buu isu taagayaa inuu ciddii gacan qaado inuu soo dhoweeyo inuu soo tabantaabiyo midnaba muraadku maaha lilikraam walixtiraam ayuunbuu isu taagayaa ilaa intuu fadhiisanayana waa taagnaanaya ama uu odhanaya fadhiista ta noocaasi waa tay culammadu isku hayaan imaamu nawowi waxa uu qabaa inay taasi bannaan tahay buu qabaa kitaabkana waa ka qoran culamo kaleo sidaa la qabtaana waa jiraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay qabaan taasi inayna iyadu bannaanayn oo ay noqonayso markaa mid xaaraana noqonayso ama cala alaqalli karaahiya shadiida inay ku sugantoo ay karaahiye tahay culamada qaarkoodna saasay tilmaamayaan waxaa ka mida culammada sidaa ku tagtay ibnulxaaj ayaa ka mida almaaliki saaxibu lmadkhal kitaabka madkhal la yidhahdo sheikha lehe ibnu la yidhaahdo ee maalikiga ah ayaa ka mida culammada sidaa ku tagtay inaan taas iyadu bannaanayn qiyaamun lahu axaadiistaana deliishanaysa culamo kaloo sidaa ku raacayna waa jiraan sheikhuna wuxuu ku tegey taa qiyaamu lahuga ahi inay tahay mid bannaan weliba bannaanaanshihi waa ka soo tallaabo wuxu uhi waa mustaxab bimacnaa waa sunne waa laba qowloo kala fog yaa waa arrin sunna ayo iyo in la yidhaahdo waa arrin aan bannaanayn laba shay oo kala durugsan weeye imaamu nawowi labada mas'ale ma kala saarin saas aawadeed baa culammada qaarkood ay yidhaahdeen labada mas'ale saasay u kala duwan yihiin qolada kala farqisee kala saartay labada mas'alena ibnulxaaji baa ka mid ah axaadiista mawduuca ku soo aroortay haddaynu tagno waxa loo deliishaday inay bannaan tahay qiyaamulahowga xadiiskaa quumuu ilaa sayidikum in badani waxay u soo naqliyaan lafdiga ah quumuu lisayidikum culamo badan baa sidaa u soo naqliyey xataa ibnu kasiirku kitaabkiisa tafsiirkaa suuratlmujaadila markuu fasirayo yacanii qad samic markuu fasiraayo wuxuu u soo naqlinayaa sida markaa nusakha matbuuca aan ku arkay waa laga yaabaa dee nuskhooyin kale oo khilaafsan inay jiraane quumuu lisayidikum buu usoo naqlinaya culamo badanoo saa usoo naqlisana waa jiraan laakiin asalka xadiiska soo wariyoo bukhaari iyo muslima marka loo noqdo quumuu lisayidikum kuma yaallo waxaa ku yaalla quumuu ilaa sayidikum baa ku yaalla farqaana u dhaxeeya quumuu ilaa sayidikum iyo quumuu lisayidikum labada farqaa u dhexeeya xadiis mas'aladan loo daliishaday kaas iyo kaa talxa ayaa ugu sixa badan labada mid walibana wuxuu ku saabsan yahay qiyaamu ilayhi buu ku saabsan yahay xadiiska talxatu bnu cubaydillah kacbi bnu maalik inuu ka hor cararayna qiyaamu ilayhi buu ku saabsan yahay ee qiyaamu lahu uu meesha istaagayo ikraam keliya muraadku ma ahay ee inuu ka hor cararo oo salaamo oo u bushaareeyo oo u tahniyadeeyo ayuu ugu kacay waa qiyaamu ilayhi sida xadiiskaba ka cad labada xadiisba waa saxiix laakiin dilaalada mas'alada loo daliishanayo baa nadar ku jira oo masaladii daliil uma aha daliil uma aha addaliilu saxiix laakiin istidlaalka masalada loo daliishanayaa wuxuu noqonayaa midaan qawi ahayn istidlaalka qawi ma labadii baa farqi udhexeeya weliba waxaa sii caddaynaya quumuu ilaa sayidikum faanziluuh riwaayada imaam axmed musnadkiisa ku soo wariyey ilaa sayidikum maxaa lagu daray fa faanziluuh xaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga wuxuu odhanayaa isnaadkeedu waa xasan albaani waxau odhanayaa sanadkiisu waa qawi marka riwaayada caynkaas ahi ee sheegaysa quumuu ilaa sayidikum fa faanziluuhu ku daraysaa quumuu ilaa sayidikum bukhaari iyo muslimba lafdigaasay ugu sugan tahay laakiin fa faanziluuhu ta ku daraysaa waxay caddaynaysaa waxa loogu kacayo inay tahay rakuubka uu saarnaayo dameerka in laga dejiyo waayo sacd ibnu mucaad wuxuu ahaa dhaawac ghaswadii khaswatulkhandaq baa lagu dhaawacay leeb baa lagu soo rido halbowlaha gacantuu kaga dhacay xididka halbowlaha go'ay dhiiggii baa socday dhiiggii oo soconaya ayuu ducaystay wuxuu ku ducaystay dagaalkii yacni gaalada lala dagaalamayey ee bimacnaa xoogga lahaa haddii baaqi ka hadhay oo dagaal xoog li hadhay ilaahu ii baaqi yeel haddii kalena i ofso saasuu ku ducaystay hab dhakhtarnimo oo halbowlayaasha markaa la xidho oo laysku markaa gunto aqoonta caynkaasa dhakhaatiir le markaa lama hayn inta camaliyad la sameeyooo la qalo xididka kala go'ay in la ysku xidho oo dhiigga markaa sidaa loo xidho habkaasi mid markaa dhakhaatiir taqaannaa ay joogtay oo camaliyadaa samayn kartaa ma jirin dhiiggii shag buu yidhi waa istaagay dagaalkii bani quraydaa dhacay muddadii dagaalkaasi lagu jiray ee isweerka nimankaa laga hayay ee dhufaysyadooda ay ku jireen isweerkana meesha lagaga hayay sacd ibnu mucaad isagoo dhaawaca ayuu madiine yaallay markii la yidhi nimankii bani qurayda isdhiiba waxay yidhahdeen waxaannu isku dhiibi karraa sacd ibnu mucaad in naloo keeno oo isaga magantii aannu ku degno bimacnaa xukunkiisa aannu ku raalli noqonno siduu noo galo aanu raalli ku noqono si aan isku dhiibno waxay iyagu islahaayeen maadaama waagii hore bani qurayda qabla alislaam islaamnimada ka hor bani qurayda iyo aws labadaa qabiil qabiilka yuhuudda ee banu quraydo la yidhaahdo iyo qabiilkan carabta ahaa ee aws la yidhaahdo ee sacd ibnu mucaadna odayga u ahaa maadaamay xulafa ahaan jireen bal inuun inuu idinku hamrado xulafanimada idinka dhaxayn jirtay gacan gashee taasay jiraalinayaan nebigu waa ka aqbalay sacd ibnu mucaad oo madiine yaalla oo dhaawaca ayuu yidhi soo qaada dameer baa la soo saaray dameerkii baa lagu soo kaxiyey waxa la keenay goobtii baa la keenay yana xukunka nimankaasay ku soo degeenoo dee markaa waxa weeye saasay isku dhiibeen oo ilaa isagu wax ku xukumo wax lagu samaynayaa ma jiro sacad ibnu caad baa la keenay dameerkii maadaamuu saaran yahay gacantiina dhaawacaa culusi kaga yaallo isagii waxa uu u baahan yahay wax tabantaabiya nebigu markaasuu ku yidhi quumuu ilaa sayidikum fa faanziluuh sayidkiinna u kaca ka idin mudan ee odaygiinna ah oo soo dejiyo dameerka ka soo roga sababta uu ku yimina saasay ahayd marka nimankiina markii dambe waa kii xukumay qisadu waa macruuf baa la yaqaanaa almuhim xadiiska marka sidaa loo eego wax daliilo ugu jiraa alqiyaamu lahu daliil uguma jiro wakada xadiiska talxatu bnu cubaydillahna waa la mid ee kacab ku saabsan waqiyaamu qiyaamu ilayh qiyaamu lahu daliil uguma jiro wakada xadiiska faatima ku saabsan nabiga sala allahu alayh wasalam marka faatima ay timaado inuu ka hortegi jiray oo salaami jiray oo soo dhowayn jiray oo soo kaxayn jiray oo meeshuu fadhiya uu fadhiisin jiray qiyaamu ilayhi buu ku saabsan yahy saddexda xadiisba waa daliishadeen laakiin saddexda midnaba qiyaamu lahu keliya kuma saabsanee qiyaamu ilayhi baa saddexdaba ku saabsan yahy axaadiista kale mawduuca ku soo aroortay xadiiska anas baa ka mid ah oo anas uu odhanaayo maa kaana shakhsun axabba ilayhim min rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa kaanuu laa yaquumuuna idaa ra'awhu lima yaclamuuna bikaraahiyatii lidalik waxay ahaayeen saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam cid ka jeceli nebiga ma jirin yagaa nebiga ugu jeclaa dadka yagaa ugu jeclaa nebiga haddana may ahaan jirin qaar u kaca markay nebiga arkaan ogaalka ay ogaayeen inuu nacayo daraaddeed baynay ugu kici jirin xadiiskaasoo imaam axmed iyo tirmidiya soo wariyeen waxa uu sheegayaa inaan saxaabadii nebiguba nebiga ayna u kici jirin haddii ikraam loo samaynayo fadiila ku jiri lahaydna cid nebiga uga awlaysnaan lahayd ma jirto in loo kaco isagaa u xaq badnaan lahaa sunna hadday tahayna saxaabadu may dayaceen ee waa la iman lahaayeen waxaa kaloo ka mid a ah xadiiska kale man axabba an yatamasala annaasu lahu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min naar min xadiisi mucaawiya tirmidi iyo abu daawuud iyo xadiiska ay soo wariyeen ee sheegaaya in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ka jeclaysta dadku markaa inay isu ligaan oo isu taagaan meesha uu naarta ka degaayo ka fadhiisanayo ha diyaarsado mucaawiya oo xadiiska soo wariyey wuxuu ka daliishaday xadiiska inaan loo kicin oo inta mucaawiya yimi ayaa markaa saxaabadii qaar kaceen markaasuu yidhi fadhiista ha kicine waayo nebiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam isagoo yidhi man axaba an yatamasala lahu nnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan xadiisku wuxuu sheegayaa cidda jeclaysate ee cidda isagaan jeclayn ee loo kaco xadiisku ma diidin laakiin fahamka caynkaasa kama qaadanin mucaawiye ee wuxuu ka qaatay inaan xataa loo kicin sababta uga qaadanaya waa maxay sababtuu uga qaadanayaa waxa weeye mucaawiye faqiih buu ahaa siduu markaa cabdulaahi ibnu cabbaasba ka markhaati kacaye wuxuu uga qaadanayaa kicitaanka badan ee ruuxa loo kacaa waxay dariica u noqon kartaa oo sababi kartaa inuu marka dambe iskaba jeclaado in loo kaco bay sababi kartaa dariica u noqon kartaa oo hadhow cidda markaa u kici weydana dee u karaahiyaystaba si aan taasi u dhicin ayaa saddani lidariica ayuu uga daliishanaya farqiga cibaarada udhaxaysa wuu dareemayaa mucaawiye laakiin sababtu marka yani uga qaatay masalada waa saas axaadiista kale ee markaa qiyaamka ku saabsan waxaa ka mid a ah saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam iyadoo nebigu fadhi ku tukanayo ayay markaa taagridii ku tukadeen mawdicii la istaagi jiray nebiguna cudurdaar buu fadhiga ugu tukanayey oo waa xanuunsanayey marka dabeedna saxaabadii taagni bay ku tukadeen markaasuu idhi in kidtum latafcaluuna ficla farisa waaruum yaquumuuna calaa muluukihim wa hum qucuud waxaa ku dhowaateen inaad samaysaan ficilkii faris iyo ruum samayn jireen boqorradoodu iyagoo fadhiyay dul taagnaan jireen idinkuna sidii si ku dhow inaad samaysaan baa ku sigateen yacnii imaamkiinna ku dayda idaa sallaa qaa'iman fa salluu qiyaaman yacnii hadduu markaa tukado imaamku isagoo taagan idinkuna taagni ku tukada haddii fadhi uu ku tukadana fadhi ku tukada xadiiskaasi waa saxiix oo muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey marka waxa weeye xadiisku asal ahaan waa jiraa ee isagoo saxiixa ku suganna waa jiraan oo lafdigan aan markaysaga xon ahayn almuhim waxaa laga qaatay salaadda lafteedii maadaama uu nebiguba diiday sala allahu calayhi wasalam markuu imaamku fadhi ku tukanaayo inay ma'muumiintu istaagaan una tilmaamay ficilkii faris iyo ruum bay shabbahdaa oo sidaa u diiday lana garanayo istaagga salaadda la istaagaa inay tahay rukni waxay ku tusinaysaa istaagga laysu taagayo yaa iyadoo salaad waajiba aan lala imanayni calaa sabiili awlaa inay tahay inay mamnuuc tahay masaladan ku saabsan salaada culammadu fuqahadu aaraaday ka leeyihiin waa macruuf iyo inay markaa jamaahiirta fuqahadu ay leeyihiin xukunkani waa mansuukh oo waa la nasakhay oo waxaa ka dambaysay markii inay saxaabadu loo oggolaado inay taagni ku tukadaan iyadoo nebigu fadhiyo culammada qaarkood ay yidhaahdeen waa mansuukh shaaficina laga sheegay wa mansuukhun bilijmaac culammada qaarna ay yidhahaan jumhuurkaas sidaa qabee ijmaac ma aha ee qowl kalaa jira oo imaam axmed riwaaye uu leeyahay wuxuu kala farqinayaa salaadda in la bilaabo oo fadhi uu imaamku ku bilaabo iyo inaanu ku bilaabin labada xadiis waxaan ku kala xambaarayaa buuli imaamku ma fadhi ku bilow salaadda mise taagni ku bilow oo dib ka fadhiisay cudurdaar daraaddeed hadduu marka hore fadhi ku bilaabo yacni fasalluu qucuudan ajmaciin bay noqonaysaa fadhi ku tukada haddii fadhi aan lagu bilaabine taagnin lagu bilaabo salaadda oo marka dambe cudurdaar loo fadhiisto xaalka caynkaasa waxaa la istisxaabayaa taagnidii labada xadiis baan ku kala xambaarayaa buuli abubakar markii hore saxaabadu wuxuu ku tujinayaa xadiiskan kale taagni buu ku tujinayey marka way taagnaayeen dabeedna nebigu waa fadhiistay marka waxa weeye calaa kulli xaal labada xadiis waxaan ku kala xambaarayaa buuhi labada mas'alaaan ku kala xambaaraya riwaaye can imaam axmed saasay ku tagtay calaa kulli xaal masaladaa hadda uma jeedno waxaynu u jeednaa masalada ku saabsan qiyaamun lahu adilada ku soo aroortay waa adilo yacni markaa badan qaar diidaya iyo qaar oggolaanaya axaadiista sheegaysaa in loo kaco tilmaamaysana qiyaamu ilayhi bay sheegaysaa sida saxdii markaa waxay tahay in la yidhaahdo labada mas'alaa la kala farqinayaayo in loo kaco si loo soo dhoweeyo ama loo tabantaabiyo ama loogu bushaareeyo ama loo soo kaxeeyo meel loo fadhiisiyo hadday caynkaa tahay waa bannaan tahay laakiin sharfid la sharfayo daraaddeed in la istaago iyadoo umuuraha aan la samayn oo qiyaamu ilaahi lala imanayn lilikraam keliya laysu taagayo mawdiciisa uu istaagayo say dadka qaarkood madaxda ugu kacaan ama macallimiinta ugu kacaan ama shaacirkiiba uu yihi qum lilmucallimi wa fiihi tabjiila mucallimka isu taag yani waxa weeye ta noocaasi waxay noqonaysaa sida saxda ah in marka waxa weeye aynay ahayn mid mashruuca aynay ahayn ayay noqonaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk